waa kuwaa yumbuda ee fadhiya yacayga reeraah wax la yeeli kara lama arko xaalku waa yama yididiiladoodii ma noqon meesha waxa yaalle ninna xoolo kama soo yabdhado aan laga yaqaafayne waxa ruuxa lagu yuubayaa yoom wuxuu liqo fain yakfur bihaa haaulaa'i faqad wakalnaa bihaa qawman laysuu bihaa bikaafiriin hadday dadi iskaga tagaan haaulaa'ida lama sheegin kuwa yihiin dadi hadday iskaga tagaan buu ilaahay waxaan u wakaalannay kitaabka ilaahay dadan ka gaaloobaynin wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum haddaad idinku iskaba jeedsataan qolo kaleaan idinku bedelaynaa oo aan idinka idinla mid noqonayn bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh caawa ay taariikhda hijrigu tahay koob iyo labaatankii jamaadulawal kun afar boqol iyo iyo afartan waafaqsanna taariikhda miilaadiga bishii koowaad toddobiyo tobankeedii labada kun labaatan habeenkuna yahay habeen jimco ah goobta muxaadarada lagu qabanayaanay tahay masaajidka iyo calimataan sidii hore ku sheegay caawa insha allahu tacaala waxaynu qaadan doonaa muxaadaro qiimaheeda leh waayaheeda iyo wakhtigeedana la socoto la jaan qaadaysa muxaadaradu wuxuu yahay alislaamu bayna muctaniqihi wa nakaasihi islaamku wuxuu u dhexeeyaa laba meelood dad islaamka soo gelaya iyo qaar ka baxaya waxaynu in fara badan balaha bulshada iyo meelahay dadka ku kulmaynu ku aragnaa dad fara badan oo muslimiin ah weliba soomaali ahaa oo diintii ka baxaya dhinaca kale waxaa la ag socda oo dhinaca kale la ag socda dad iyaguna islaamkii qaadanaya oo soo gelaya markaa labadaa daraf baa islaamka udhexeeya qaar ka yaacaya islaamkii oo ka baxaya riddo kaamil ha noqoto ama riddo juz iyaba ha noqotee iyo qaar islaamkii soo gelaya waxay inoo soo jeedin doonaa fadiilatu sheekh addictor maxamed imaam aadam al-shaadibi sheekhu waxaa weeyaan danu yar yaro sheegno sheekhu jaamica alislaamiya ayuu shahaadatu dictooraga ka qaatay ama waxaa loo yaqaano b h d sheekhu waa mas-uulka ama imaamka markiska abubakar sadiiq iyo masjidkaba ee norway ku yaala sheekhu waa sheekh caana qiraa'aadka iyo xaggaana aada ugu caana insha allahu tacaala sheekhaynu aada uga faaidaysan doonaa maadaama sheekhu khibrad fara badan u leeyahay dadka dibadda iyo dadkaa qurbuhuna la arkayo dad fara badan oo diintii soo gelaya maalin walba islaamkii u faafayo dhinacii kalena la arkayo qaar badan oo islaamkii ka yaacaya oo diintii ka baxaya sheekha insha allahu tacaala inoo la fikiri doona فليتفضل مشكورا وماجورا بارك الله فيك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidaad cinwaanka ku maqlayseen haddii ilaahayna waafajiyo waxaan ka hadli doonaa mowduuc ah islaamku alislaamu bayna muctaniqiihi wa naakifiih ama alislaamu bayna muctaniqiihi wa naabidiih wa mubgidiih islaamku maxay ka aaminsan yihiin ama wuxuu u dhaxeeyaa dadka soo gelaya islaamka almuctaniqiiljudud dadka soo gelaya islaamka iyo kuwa ka baxaya iskaga baxaya mowduuca waxaan u doorannay maadaama oan ku noolnahay reer galbeedka wax badanoo soo islaamayana aan aragnay wax badan oo muslimiintii ka mid ah oo iyakuna islaamnimadii iskaga baxay ood moodda hidaayadii in laga qaatay lagala laabtay ilaahay uu ku galladaystay ayaan u dooranay mawduuca insha allahu tacaala mana dhici karto inaan kaga hadallo ama tusaalayaasha markaan ka hadlayno hal muxaadaro iyo saddex yacni wuxuu u baahan yahay silsila min almuxaadaraat laakiin waxaan jeclahay inaan namaadij ama tusaalayaal keliya markaan muqaddimo u samayno hordhac markaan u samayno kadib aan ka hadalno in shaa allahu tacaala oo waxyaabaha aan goobjoogga u ahayn ah runtii waxaan isleeyahay muslimiinta inay reer galbeedka aad u aadaan way badatay iyakoon isweydiinin ma bannaan tahay hijrada saas oo kalea oo aad iib geyso wixii qofka bilu'aadmiga u qaalisanaa qofka bilo-aadmiga waxuu uu qaalisanaa oo u iibgeeyo waxaa weeye waa hidaayadiisii iyo islaamkii waayo waddammada la aaday ma aha waddamo muslima ilkihiina waxay ku sii qaateen dumarkii iyo ciyaalkii dumar iyo ciyaalna haddee ma aha meel aan muslim ahayn meel loo geeya ma aha sidaa darteed waxyaabo badan baa soo baxay markii dadka la dhex tegay dad soo islaamaya ayaa jira oo aan yarayn kuwo badan oo ka baxayaana way jiraan laakiin inta badan waxaad mooddaa kuwa islaamka ka baxaya inay aad u badan yihiin hidaayadii lagagala laabtay marka waxaan isweydiinaynaa waxyaabaha aan faa'iidnay iyo waxyaabaha aan khasaarnay iyada nafteeda ninbaa waxaa la yidhi geelisi laga dhacayo isagina reerkii buu weeraray baa la yidhi reerihii ka dhacay markaasuu irbad ka soo xaday baa la yidhi markaasaa la weydiiyey oo la yidhi maxaad soo qabatay markaasaa wuxuu yidhi ragi wuu isgurayaa isaga naftiisu irbad buu wataay oo reerkii ka soo qaatay moogta ragi waa isgurayaa buu idhi nin sheekhabaa daa'iman xagga noogu yimaada baa wuxuu idhaahaa war nimankan adduunye jacaylkooda aada og tihiin ee aad jeebkooda ku maqan tihiin kastuumadaya inaydin kala bixin intaad jeebkooda ku maqan tihiin ee leedihiin lacag baanu jeebkooda ka soo baxsanaynaa walle kastuumada layskala bixi waxaan u malaynayaa hadda kastuumo badan in layskala baxay yacnii afar kun oo ilmood ka badan yay waddanka norway qaadatay dawladdu qaadatay waa soomaali keliya intaasi muslimiinta kale iska dhaaf aad bay u fara badan yihiin dadkaasi meelay ku nool yihiinna lama garto showniyadii baa xumayd show soo hijiradii baa xumayd wixii oo dhanba ilaahay waxaa weeyaan siduu ugu talagalay ayay u dhacday marka mana dhici karto qofka intaad dad wax magarataa intii bad lagu tuuro in haddana la yidhaahaa soo badbaadeen ninkii gabayaaga ahaa waa ku yidhi alqaahu fi lyami maktuufan wa qaala lahu iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaa'i intuu garbaha ka xidhay oo gacmaha uu ka xidhay yuu badda ku tuuray welibana mawjkeeda markaasaa wuxuu yidhi waxaan kaaga digayaa inaad qoydo maryuhuyayna kaa qoynin ma dhici karta daynayna maryihii ka qaynin qof bad lagu tuuray isagoo garbaha ka xidhan isagoon garbaha ka xidhnaynbaba garb yuu qoyj karayba ama ay biyuhu liqayaan intaa waxaan ka horraysiinaynaa tusaalayaasha intaynaan u bixin muqaddimo yar oo in badan aad culimmada aad ka maqasheen islaamka iyo qiimihiisa inakoo oon ka sheekaynaynin wax badan oon ku dheereanaynin islaamku waxaa weeye waa diinta keliya ee diin ahaan ilaahay ugu talagalay adduunka dhan in lagu maamulo ilaahayna uu uga raali noqday kownka oo dhan uga raalli noqday ilaahayna uusan ka aqbalaynin qof kale diintaa ma ahana diin kale waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minh wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin qofkii diin kale raadsada wax kastaba ha ahaatee lagama aqbalayo wuuna khasaarsan yahay sidaa darteed diintani waa diin loogu talagalay kownka oo dhan loogu talagalay nebi moxamed sala allahu calayh wasalamna kownka oo dhan in lagu badbaadiyaa loogu talagalay diin haddii ay soo bixi lahayd kale waxay qaban lahaydba ma jirto waayo waa diintani wax kastay dhammaystirtay waa diin shaamila ah weeyaan nabi haddii la soo diri lahaana shaqo uu qaban lahaa oo kale ma jiro waayo shaqadii oo dhan nebi moxamed sala allahu calayh wasalam yaa qabtay iyo dadka ka dambeeyey ee mukamiliinta ahaa ee ku dhammaystiray diinta ijtihaadkii iyo qiyaas saxiixa ku dhammaystiray ina addiina cinda allaahi alislaam diintu waxaa weeye ilaahay agtiisa islaamka uun taa waxaad ku garanaysaa nabiyaashii la soo diray ilaa nebigii adduunka ugu horraysay loo soo diray nebiyullaahi nuux calayhi salaam ilaa nebi moxamed sala allahu calay wasalam kulligood waxay ka wada hadlayeen islaam yay ka wada hadlayeen dhammaantood nebi nuux qoladiisii waa kii ku lahaa fain tawallaytum fama sa'altukum min ajrin in ajriya ilaa cala allah wa umirtu an akuuna min almuslimiin yacnii muslim inaan noqdo ayaa lay amray nebi ibraahim waa kii la lahaa maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman wamaa kaana min almushrikiin yacni xaniifan muslim buu ahaa muslim buu ahaa nebiyullaahi ibraahiim waa ka uu ilmihiisa xitaa u dardaarmayo wawasaa biha ibraahiimu baniihi wayacquubu yaa baniya ina allaha astafaa lakum addiina falaa tamuutunna ila waantum muslimuun maalin kastaan khudbada ku maqalla yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun innakii baa laynagula hadlayaa nebiyullaahi ibraahiim baa wiilashiisii oo nebiyaala laba nabi unbuu dhalay waa taqaanaan isxaaq iyo ismaaciil oo laba nabi ah isagii baa u dardaarmaya dardaaranku qofku wuxuu bixiyaa marka uu geeriyoonayo welibana waa ta ka dambaysa am kuntum shuhadaa'a id xadara yacquuba almowt yacquubna isaguna wiilashiisii uu usii dardaarmayo oo isaguna ku dhammeeyey falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun markaa diinyaal kale oo jiraay ma jiro diintani waxaa weeyaan waa diinta nasakhday diinihii kale waxaad ku garanaysaa inay intaasoo dhan wada muslimiin ahaayeen ay islaam wada haysteen diintu diin kastaaba waxay ka kooban tahay saddex shay uun diin saddexdaa shay ka badan ka koobani ma jiraan caqiido inay tahay ka hadlayso ama ha ahaatee ilaahay sidii loo rumayn lahaa malaa'igta sidii loo rumayn lahaa kutubta sidii loo rumayn lahaa rusulihi wa bilyowmi alaakhir sidii loo rumayn lahaa haybiyaadka sidii loo rumayn lahaa nabiyaasha oo dhan iskuma diidana sidaa darteed kulligood wada muslim bay ahaayeen waxaa kalayna isku diidanay nabiyaashu akhlaaqiyaadka oo diintu qaybta labada akhlaaqiyaadku laba qaybood bay ka kooban yihiin akhlaaq adamiima oo xun iyo akhlaaq maxmuuda oo la mahadiyo labadaasay ka kooban yihiin labadaasna nebiyaashoo dhan iskuma diidana nabi nabiyaasha ka mid ah oo maalin maalmaha ka mida yidhi beentu way xalaashahay ma jirto waa xalaal ma jiro ama dulmigu wuu bannaan yahay ma jiraan dhammaantood waxay isku wada waafaqsanaayeen akhlaaqiyaadka wixii wanaagsanna waa wanaagsan yahay wixii xunna waa xun yahay waxay isku diidanaayeen keliya ay ku kala duwanaayeen oo maslaxad nin walbaba qolada uu la joogo ee markaa loo soo diray nabiga loo soo diray waxaa maslaxadda u ah lala soo diray waxaa weeye waa alaxkaam axkaamta waa kuu ilaahay leeyahay kullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja midkii la arkaba shareeci iyo jid uu mara ayaa loo sameeyey waa axkaamta sida dhaqanka ah sidii loogu dhaqmi lahaa qolo kastaba maslaxadoodu sida ay ugu jirto nabi u sheegaya wakhtigaas ayaa loo sheegayey oo loo soo dirayey ilaa nebi maxamed sala allahu alay slam laga soo diray markii ugu dambaysay oo shariicadiisu ay u suubato zamankiisii ilaa qiyaami saaca intaba ay u wada suubato ilaahay isagoo hawshaa ka hadlaya islaamka inuu yahay ka looga raalli noqday dadka waa kii lahaa aayaddii qur-aanka ahayd alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina maalinkay aayaddaasi soo degtay nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu taagnaa carafa maalin waxay ku aadamayd jumco ah waana kuu nabigu sala allahu alay wasalam uu yidhi alxaju carafa marka xajkii oo mawsim wanaagsan ah oo nabigu sala allahu alay slam oo uu taagan yahay oo maalin ciida ah ka horaysa ilaan maalinkaas ayay ciiduhu bilowdaan takbiirta waad ogtihiin shaaficiyadii wixii lamid a ah. subaxdeedaaba la bilaabaaba maalinkaas allahu akbarta la sii bilaaba madhabka shaaficiyada sida uu qabo iyo maalin jumco ahoo ku soo agaagtay oo usbuucii la arkaba maalin bay muslimiintu ciidaan waa maalinka jumcada ah labadaasaa isku soo hagaagtay maalinkaasay soo degtay markaasaa waxaa la yidhi maanta yaan diintii dhammaystiray diinta islaamkuna waa nicme ee nicmadiina waa dhammaystiray nabigu sala allahu calayh wasalam saddex iyo siddeetan maalmood unbuu sii noolaa waa dhammaystirantay wax intaa ka dambeeyey oo ah qur'aan ah oo fara badani muusan jirin taasi waxay tusinaysaa nuskhadii ugu dambaysay ee dardaarankii ugu dambaysay inuu ahaa taas oo diinta islaamka la dhammaystiray dadkana looga raali noqday waradiitu lakum alislaama diina diintii ayaan idinka raali noqday yacnii jidkaas ayaan idinka raali noqday buu leeyahy waxaad garanaysaa nabigu sala allahu alayh wasalam awraadda uu inoo dardaarmay waxaa ka mida oo la yidhaahaa alsabaax walmasaa labaduba in la yidhahaa radiitu biاllaahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxamadin sala allahu calayh wasalam nebiya waa in subaxdiina lagu wardiyaa isaga oo taa la qirayo galabtiina lagu wardiyaa intaa waxaa kaaga daran shan goor oo la adimo waa ku yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam qofkii yidhaaha ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah adinka markii la dhammeeyo weeye wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh radiitu biاllaahi rabba wabiاlislaami diina wabimuxammadin sala allahu calayh wasalam nebiya qofkii yidhaahaa waxaa soo aroortay in dembigiisoo dhan la dhaafayaba waayo waxaad qiraysaa inaad diintan islaamka ka raalli tahay galabtii baad qiraysaa casarkii baad qiraysaa salaadaha markii loo adimo baad qiraysaa intaba nin yahuudi ayaa amiira almu'miniin cumar bin alkhadaab weydiiye oo yidhi yaa amiira almu'miniin waa mujaamala isagu ma qirsanaa aayatun fii kitaabikum taqra'uunaha low anna nazalat calayna macshara alyahuudi latakhadnaa dalika alyawma ciida aayad oo kitaabkiina ku jirtaay haddii annaka ay nagu soo degi lahayd maalinkaa ciid baan ka dhigan lahayn markaasaa wuxuu uhi ayu aayatin hi war waa aayadee aayaddanuu u aqriyey markaasaa wuxu uhi qad carafnaa mataa nasalat nasalat calaa rasuuli illaahi sala alla alay slam wa huwa waaqifun bicarafa wa kaanat yowma jumuca annaka ciidayba noo tahay buuhi ciid keliyaad sheegaysaay carafku taagnaa nabigu sala allahu alay slam waa ciid maalin jumca bay ahayd oo waafaqsan maalinkaas marka intaasoo ciidood bay ba annaka noo tahay buu yidhi ilaahay intaasoo dhan waa ka kaga sheekaynaya qur'aanka wadkuruu nicmat allahi calaykum wma anzla calaykum min alkitaabi wاlxikmati yacidukum bih wاtaquu اllaha wاclamuu ana allaha bkuli shayin caliim laqad mana allahu clى اlmu'miniina id bacaa fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum اlkitaaba wاlxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin aayaadkaasoo dhan kulli waxay sheegayaan inuu islaamku uu nicmo yahay واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا آيات كاسي وحي لمدك كل قود يكوى كبضا با وحي شيئا إنه إسلامكو ويهي نعمة لوغو تلقلي تتكبلوا آدمك ka muqadime ahaan baan u sheegayey laakiin waxaan rabaa inaan u taga in sha allahu tacaala dadka diinta islaamka ah soo gelaya cadaabka ay ku sugnaayeen markii hore iyo markii ay soo galeen waxyaabaha ay noo faa'iideeyeen markii aan e, axwaasha ka qaadnay axwaasha aan ka qaadnay waxay noo faa'iideeyeen yaan ka hadlaynaa kadibna dadka ka baxaya ayaan inshaa allahu tacaala ku xojisiin doonaa islaamku wuxuu ka rabaa qofka muslimkaa ah inuu yidhaaho qul ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin noloshiisa oo dhan qofka waxaa la rabaa inay noqoto ilaahay daraaddii sida aayaddan qur'aanka ihi ay noo sheegaysa iyo aayado kale yacnii noloshiisa oo dhan inay noqoto islaam inay noqoto ayaa la rabaa inuu intuu doonana iska qaato afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd ama uu yidhaaho waan ku dhashay keliya oo saasaan isaga haysanayaa magacyaal quruxsan bay aabbaha iyo hooyaday ii bixiyeen kadib islaamkaasaan iska haysanayaa uuna garanayninna looma baahno taasi ma aha mugdiyaasha uu kitaabka ilaahay dadka ka bixinayo mid inaga badbaadinaysa ma aha kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa من الظلمات ila annuur mugdiyaal buu kitaabka ilaahay waxaa loo soo dejiyey dadka inuu ka saaro mugdiyaal waa mugdiyaal fara badan uu ku jira qofku oo uu u saara nuur nuurku waa mid uun waa islaamka keliya laakiin mugdiyaashu way badan yihiin mugdiga jahliga mugdiga gaalnimada mugdiga macaasida aad iyo aad bay u fara badan yihiin mugdiyaashu sidaa darteed baa islaamkii waxaa lagu magacaabay inuu yahay ruux وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء waxaan ku waxyoonnaa la yidhi ruuxba war nolol baan kuu waxyoonnay waayo qofka bilow-aadmiga laba shay buu ka kooban yahay dadkuna waxyaabaha ay inta badan ku gafeen bay ka mid tahay markii ay noloshii ka raadsan waayeen islaamka iyo ilaahay xaggiisa ruux baaba kitaabka ilaahay laga dhigay qofka biloaadmiga uu ku noolaanayo jismi kuma noolaanayo waayo waxaa weeye qofku isla hadlayaa wuuna isdilayaa ruuxda ayaa qiimo badan nafta ayaa qiimo badan sidaa darteed dee qofku hadday naftu ka baxdaba waa kaan iska fogeynay ee qubuurta iyo wixii la midka aanu dirno oan la qiimaynayni maca daalika adduunka markii lagu nool yahayna nafta unbaa loo dadaalaa waxaa loo dadaalaa jidhka unbaa loo dadaalaa marka waxa wa lagu waxyooday waxaa la yidhi waa ruux weeyaan mar haddii ay saas tahay waxaan oga taga tegaynaa qisooyinka dadka soo islaamay qaar ka mida ay nooga sheekeeyeen yaan u tegaynaa iyo markii hore mugdiga ay ku noolaayeen si aynu u ogaano meeshaasi in uusan khayr uusan jirin waxaan islaamka ahayn mararka aan muxaadarooyinka soo jeedinayo yaa waxaa i raaci jiray nin norwijiyaan ah oo dhakhtar ah muxaadarada ma fahmo anuu soomaali baan ku hadlaya ama carabi baan ku hadlayaa wuu iska ag fadhiistaa waa loo turjumaayo wiil baa ag fadhiistaa yar oo luqadda yaqaana markii dambaan isla keli noqonay waxaan idhi adiga muxaadaro aadan fahmayn baa iska timaadaa intaasoo kilomitir baadna soo goysaa danta aad ka leedahay maxay tahay maxaase u soo islaamtay bal ii sheeg qisadaada dhakhtar baa tahay lacag badan qaata yaa tahay islaamnimadaada bal qisadeeda ii sheeg wuxuu uhi horta khayrkaasaan iskaga imanayaa muxaadaradana waa la ii turjumaa laakiin waxaan kuu sheegayaa buuhi waxaan u soo islaamay anu waxaan ahaa buui dhakhtar baan ahaa jaamacad baana kaga baxay ilaa mastareed baan ka qaatay waxaan ahaa buu idhi qaybta beerta fayraska iyo bakteriyada beerta fayraskaa la beerayaa iyo bakteriyada kadibna waa la haynayaa meel baa lagu kaydinayaa waa warkiisii weeyaa wuu ii sheegay dawadii loogu talagalay ee dili lahaydna iyadana waa la iktishaafayaa oo waa la ogaanayaa kadib maxaa la samaynayaa baalkii waa lasoo dhoofinayaa fayraskii baa lasoo dhoofinayaa markay muddo ay joogtaba waxaa laga yaabaa inuu fayraskan la ogaaday ama la dabargooyey muddo eh, konton sano ku dhadhow afartan sano ku dhadhow waa la kaydiyaa kadibna wadamada loogu talagalay ama fay ama hayti ha ahaada ama afrikaanka inta badan yaa loo soo dhoofin waa lagu tallaalayaa marka markii lagu talaalo yaa kadib waxaa la leeyahay waddankaas cudurkii hebel baa ka dilaacay sidaa darteed waa in la gaadhaa ilaan waxaa la rabaa dawooyinkii in la gato kadibna waxaa la soo saaraya dawadii baa la soo saarayaa waa la gadanaya waa laga iibinaya fayraska iyo bakteriyada meel baa lagu kaydiyey dawaduna meel bay ku kaydsanayd kininigunbaa hadda la badinayo sharoobadii unbaa loo badinaya lagu dili lahaa waxaan isweydiin jiray bu uhi markaa annaka dhakhtar baan nahay waa dadkii dadkii wax badbaadin lahaa baan nahay waxaan is isweydiinaya buuhi wax badan haddaannu dadkaan nahay oon dhakhaatiirtii loogu talagay inay wax badbaadiso aan nahay maxaan fayraska u beeraynaa iyo bakteriyada oon u kaydaynaynaa wadammada si loogu diro masaakiinta oo haddana loogu iibsado dawooyinkii waxaan ogaa buu waxaan ogaaday buuhi inaan caalam mujrim aan ku dhex jiro oo ijraam isku waafaqay wax badan baan markaa khayr raadinayay buuhi khayrkii islaamkaan ka dhexelay buuhi ninkaasi waa mararka qaarkeed buu raaci jiray wuxuu ku leeyahay iga raallihada hadday nimankii dhakhaatiirtii iyo saydeligii hadday meeshan joogaan wuxuu leeyahay dhakhtar iyo saydeli saydali waxba ha ka gadanin meelaha caadiga ahee natuurka ah la yidhaaho natuurka ay dhahaan ama acshaabtii طibbiga ahayd ee nabiga sala allahu alay slam buu isticmaalayaa halkaasuu geynayaa halkaas wax ka soo gadanaya meel kale ma aadayo marka waxaan arkay buu idhi meeshii baadidii aan raadinay haddaan arkay buu idhi islaamku waxbuu badbaadiyaa waxbuuna daweeyaaye jirooyinka ma kaydiya buuhi dadka kuma laayo buuhi sababka aan ku soo islaamay taasay ahayd buuhi midda kale waxay ahayd gabadh labaatan jir ah oo soo islaamtay yacnii tusaalayaalku aad bay u badan yihiin sidaa darteed ma rabo inaan wax badan ka sii hadlo laakiin tusaalayaal qaar ka mid un baa idiin soo qaadayaan gabadhaas anaa shahaadada u laqinay gabadh kale oo soomaaliyeed oo isla dhiganayeen jaamacad ayaa ii keentay masaajidkay keentay ee caadadanana waxaa ka mid a qofku islaamka intuu ka aqriyey iyo intuu ka yaqaano inaan warsanno islaamka shahaadadoon uguma qabanno waayo berri buu ka laaban karaa siduu aaminsan yahay intuu ka aqriyey meelaha uu ka bartay inaan waraysanno gabadhii markaa waraysi baan la galay waraysigan aad iyo aad u dhegaysta wax badan baan ka faa'iidaysanaynaa gabadhu waa labaatan jir weeyaan waxaan idhi islaamka inaad wax ka ogaato xaggee kugu horraysay waxay tidhi wiil turki aan saaxiib ahayn waa saaxiibti aan fiicnayn laakiin wadamadaas waa iska caadi weeyaan marka aniga hooyaday keligay bay haysan jirtay bay tidhi intaana ka soo guurin siddeed iyo jun jir markii ilmuhu gaadho siddeed iyo toban wuu iskaga guuraa xaq buu leeyahay marar badan waxaan weydiin jiray bay tidhi away aabbahay iyaduna waxay odhan jirtay bay tidhi aabba waad leedahay laakiin warama hayo meelu jiro wiilkaasaan saaxiibnay saaxiibnimu xaafaddooda ugu geyn jiray bay tidhi reerkaas waxaan la yaabay bay tidhi sida ay u dhaqan yihiin iyo sida ay u yihiin shariko yar oo kala socota oo qofna uusan qof ku dhacaynin waxaa jooga bay tidhi guriga waxaa ku nool odaygii iyo islaantii iyo ilmihiibaa kuwa nool maalinna iskuma dhacaan bay tihi markaan soo booqannaba sistam iyo wanaagga ay isula nool yihiin baan la yaabay bay tihi markii ugu horraysay horta islaamka wanaaggiisu igu soo dhaco halkaasaan ka bilaabay bay tihi maxaa samaysay bay tidhi wiilka horta waan kala baxsannay tihi waan kala cararay laakiin waxay tidhi waxaan damcay bay tidhi diinta ay dadkaasi hay haystaan inaan raadiyo anoo raadinaya marba meel gelaya yaa waxaan la kulmay bay tidhi gabadh norwijaan oo soo islaamtay gabadhii baa waxay siisay kitaab qur'aan ah oo luga ingiliisiya iyo luga norwijiya labadaba lagu turjumay yay isiisay waxay tidhi hadda siddeed bilood baan aqrinayaa kitaabkii lix lix boqol oo aayadood yaana bartay bay tidhi macnahooda iyo waxay ka hadlayaan weli islaamnimada iyo shahaadada ooma laqinin maxaa ka faa'iidaysataan idhi su'aal aliyaala su-aashaan isweydiin jiray wuu iga jawaabi bay tiri wax aliyaala wixii su'aal aan isweydiin jiray horta islaamka meeshana jawaabta ka helay tiri waxay tidhi waxaan ka helaa bay tidhi markaan saa u soo kala bixiya kitaabkaas qalbiga iqabooba bay tiri qalbiga yaa iqabooba taa aan idin leeyahay dadka soo islaamay oo dhan way isku waafaqsan yihiin alaa bidikr illaahi tatma'inu alquluub gabadh markaa gaal ahayd way soo islaamtay waxay ku leedahay islaamka markaan kitaabka saa u furo qalbiga idegay leedahay midda kale waxaa weeyaan siddeed bilood bay kitaabkii ilaahay aqrinaysaa lix oo aayadood bay martay macnaheeda fahamtay waxay tidhi waxaa ii go'an hal sano iyo afar bilood inaan dhammaystira kitaabka ilahay aan faham wada fahmo lixdaa boqol ee aayadood haddaad i weydiisa macnaheeda baan kuu sheegi karaa bay tihi markii dambe gabadhii baa waxay ugu xidhay bay tihi website bay ugu xidhay oo qolyahan bay tidhi maraykanka yaan islaamka ka dhagaystaa bay tidhi gabadhaasi markaan islaamkii u laqinnay way oyday in badan bay ooyeysay aan aamusiin kari weynay yacni waxay dareemaysaa inay wanaag idil ay heshay bay dareemaysaa leanna waxay ku jirtay iyo dhibaatadii bay og tahay waxay soo martay ee dhibaato abay bay dareensan tahay taas qadiyaddaas way isku wada waafaqsan yihiin dhammaantood waxaan rabaa inaan laba qisadood oo kaleoo yar yara oon soo kokoobaya aan sheego midi waxaa weeyaan nin soomaaliya baa soomaalidu aad bay tagsida iyo basaskii aad bay u wadaan waa saaxiibkay marka tagsida markii la wado waxa la yidhaha tuur baa soo dhaco oo eh, waad sugaysaa taxida agteedu markaa salaadaha qaarkeed salaado deg deg badan buu ku tukanayaa waayo waxaa laga yaabaa in la ganaaxo hadduu tuurkii qaban waayo qof muhiimaa laga yaabaa inuu soo dhaco adoo telefoonkaaga haysaa markaa qabanaysa mararka qaarkeed salaadda adoo ku jira yaad qabanaysaa halkaas ay ka qabanayaan ma banaan tahay iyo banaani iyo hawshaas ma gelayno innaka hadda kadib wuxuu yidhi salaaddii duhurkii baan galay buu baan markaa boobsiiyey wuxuu ka tegey waxa la yaala wixii tumaaniina ah ka tegey oo nabigu sala allahu alay aad garanaysaa ninkii khallaad ibnu raafic musii'u salaa ku yidhi war salaada maadan tukanin war isku soo celi wuu ku odhan jiray nabigu sal lla ly slam irjic fasalli innaka lam tusalli war laabo oo oradoo soo tuko waxba maadan tukanine tuma'niinooyinku ka tagayay meelaha arkaanta qaarkeed baa waxaa loo baahan yahy in lagu xasilo sida rukuucdaoo kaliyo ictidaalkaoo kaliyo sujuudoo kale meelahaasu ka tagayay ninkana markaa tuurkii inuu dhaafo ka cabsanayaayo markaa wuu boobsiinayaa salaaddii isaguna wuu fiirinayaa kan kale ee aan muslimka ahayn markii aan salaaddii dhammeeyey yuu wuxuu idhi yaa ku baray buuhi jimicsigan yaa ku baray markaasaa wuxuu ihi buuhi nabiga naga sala allahu alay wasalam baadna baray markaasaa wuxuu ihi buuhi wallaahi jimicsigan aad qaadanayso markaan anigu jiimka galo waa meesha la isku kululeeyo weeyaan yurub haddaan la iskululayn lama joogi karo jiimka markaan qaadanayo yaa macallinkayga i tababaraay sidan buu ii baraa buui uu yidhaaha buui sidan baa ugu fiican sida aad u qaadanayso mar aad istaagayso mar aad rukuucayso mar aad sujuudayso mar aad iskala bixinayso mar aad dhinacu fadhiisanayso iyaku dee moogtahay ma fadhiistaan xitaa ciyaalkeenna xagga joogaayay caadigiinnan aad u fadhidaan quruxdasan uma fadhiisan karaan hadduusan lugaha uusan taagin ama uusan kursi ku fadhiisanna caada uma fadhiisan karaan mabana laabi karaan ilaa inay jiimkaa ku jira ma ahaane laakiin wuxuu idhi waxaan ku leeyahay buu idhi firi waad boobsiinaysaae ku daaha buu idhi waad boobsiinaysaae ku daaha markaasaa waxaan idhi war axmedow maanta magaalkii baa tuma'niinadii ku baray salaadda tuma'niinata salaa magaalkiibaa maanta ku baray waad boobsiinaysaa buu markaad jilbaha qabsato ha boobsiinin waxoogaa wuxuu dhabarka iyo waxoogaha kuu tooseen ku daha buu idhi ha boobsiinin buu sida kale sax baa tahay buuhi soomka markaan ka hadalo ma ogtihiin dhakhtar waabaad dhegaysateen youtube-ka waad aragteen nin waxaa jira jarmala ah oo dhakhtar ah dhakhtar ah oo isaga aabbihii iyo iyo isaga oo nool hadda iyo awowgii dadka waxay ku daweeyaan soomka waxa markay u yimaadaan waxay yidhaaheen cuntada iska jooji saacaad bay u qabtaan maalmay u qaataan dadku siday u kala xanuun badan yihiin wuxuu yidhi anugu aabbahay baan ka soo gaadhay waanan ogaanay baaritaan baan ku samaynay inuu caafimaad uu yahay baan ogaanay welidaa kow iyo tobanka bilood qofku markuu cuntada ku guro hadduusan bishaasi waxaa weeye dhiig oo dhan baa isbeddelaya qofkii jiin bay u noqonaysaa wuu fududaanayaa hadduusan habeenkii uusan qallaynin cuntadii uu cunayay wax badan buu fudayd badan buu dareemayaa ajriga uu ka helaya ee farabadnideeda kale aniga waxaa waxaan tagay jarmalka caafimaad baan markaa u tagay labadii kun iyo sagaalkii bay ahayd nin baa waxaan dhakhtarkaan u tegay yaa wuxuu ila yeeshay waa la ii turjumayay muqaabaluu ila yeeshay wuxuu yidhi khamrada ma cabtaa maya beerkaan lahaa iga baadh cagaarshow iyo wixii lamidkaa intii laygu sheegay beer markaa wuxuu yidhi khamradan cabtaa maya doofaarka ma cuntaa maya waxba ma noqonays sida orod iska tag buu yidhi isla nafta hadalkaas mid dakhtar ah oo norwijiyaana eh, yaa isaguna yidhi alkuxuulka ma cabtaa maya doofaarka ma cuntaa maya waxba ma noqonaysa iska tag isma ogaa waxaa ka soo wareegay toddoba sano ayaa ka soo wareegtay warkaas ismana ogaa ka hore welibana wuxuu yidhi imaaraadkan toddoba sano ka soo shaqaynayay buuhi muslimiintu aad aad bay u fiican yihiin buu idhi inaan ku laabtana waan rajaynaya hadii la yidhaho waa warka ugu yidhi weeyaan waa ninka loo soo aaday ragga aad mutakhasisiinta u aweeya wixii beer iyo waxyaabahaas ku saabsan yacni waxaad arkaysaa nuqdadii lasoo qaadaba islaamku xikmad buu ka leeyahay wanaag badan baana ku jiraa waxaa weeye islaamku waxaan ku mateli karnaa inuu go' yahay ama u dhar uu yahay dadadka qaarkeed hadday iskaga tagaan fain yakfur biha haaulaa'i faqad wakalnaa biha qawman laysuu biha bikaafiriin hadday dad iskaga tagaan haaulaa'ida lama sheegin kuwa yihiin dadi hadday iskaga tagaan buu idhi ilaahay waxaan u wakaalanay kitaabka ilaahay dadan ka gaaloobaynin wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum haddaad idinku iskaba jeedsataan qolo kaleaan idinku bedelaynaa oo aan idinka idinla mid noqonayn dadkaasi mugdiga ay ku sugnaayeen iyo markay inooga warramayaan humuumta wax caadi oo laga sheekayn karaa maahan hadda ka hor waxaan u malaynayaa inaan qisadaas aan sheegay anigoo dhowr sano ka hor masaajidkeennan mubaaragga ah muxaadaro ka galay oo laakiin markaa dacwada aan kaga sheekaynayay yaa waxaan ka hadlay kun ama labadii baan u malaynaya taqriiban inay ahayd oo dhadhow yaa waxaa laga hadlayey soomaalida inta dagaalka ku dhimatay iyo inta jabbaan isdishay yaa laga hadlayey waxaa la gaadhsiiyey shan iyo soddon kun yaa la gaadhsiiyey iyaga baynamaa innaka toban kun la dhaafin waaye wixii la dilay ee dadku waa intii isdeldashay weeyaan waana waddamada laleeyahay way ugu hormarsan yihiin waddamada laleeyahay way ugu hormarsan yihiin markaasaa meesha lagu xiirtay iyo wixii lamidkaa yaa waxaa loo dhigayaa buugaag intaad u xiiraysa si ayna isu dilin markaa hadda soo baxaayey wuxuu ii sheegay in soomaali oo masaajidka mas-uul ah dhakhtarkiisii inta badanoo soomaalida dhakhtarka u ahaa oo siddeed iyo afartan jira oo lacagtana dhowr milyan oo lacagtaas oo karoon ah qaata waa lacag ku dhadhow taqriiban eh, hal milyan oo dollar sanadkii ku dhadhow inuu isdilay maalin dhawato isagii baa isdilay yani way isdeldalayaan waxaas waxaa weeyaan ilaahay baa wuxuu hi waman acrada waa ninaan aad u aqaano way ninkaasi waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan banka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qofkii diinta islaamka iskaga jeedsada noloshiisao dhan cihiri bay noqonaysaa taas xaqiiqo baan usoo aragnay annaka yacni dadkaasi waxaa la yidhaahaa welibana waktiga mugdigu wakhtiyaal waxaa jira aan maalin la arkin wakhtiyaashay isugu dilid badan yihiin weeyaan waddanka holand baa hadda ka hor wuxuu sameeyey diliddii markay badatay baa waxay yidhaheen dawladdaa dadka laynayse waa in laysa soo xaadiriyaa maalin hebel magaaladii o dhan baa timid baa la yidhi markaasa waxay yidhaheen waxba dili mayno ordee naga taga idinku meeshaad doontaan isku dila oo isku daldala waxaasina waxaa weeye asbaab badan oo inaan hadda ka sheekaynaynin bay leedahay aladiina ya'kuluuna الriba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu الshayطaanu min almas aayaddaasi waxaan ku fasiri jirnay markaan waddankeenna joognay iyo waddamadeenna muslimiintaa inay tahay aakharo markii la gaadho inaynan kuwii khamra kuwii ribada aada u cuni jiray inayna istaagi doonin ilaa qofka saaxirka qofka jinku uu taabtay iyo qofka khamrada cabay siduu u dhacdhacaya ma ahan si kale ayna u istaagi karin yatakhabatu shaytaanu min min almas siduu jinku kuu taabtay oo kale u dhacdhaco keliya laakiin waxaan ogaanay inayna sidaas ahayn annagoo tajribo u gaadhnay nolosha dadkaasi ay ku nool yihiin ee isdaba wareegga inay sidaas tahay yaan maalinkii dambe waxaan maqlaa sheekh la yidhaaho asheekh maxamed xasan dado oo muritaaniya oo rag badan baa laga yaaba inay yaqaanaan oo aayadda sidaa ku fasiraya oo le qofku markay ribo cunaan noloshiisa oo dhan waxay noqotaa sida qof ya jini uu ku dhacay oo kale siduu nool yahay oo kale yacni taa kuma sii dheeraanayno waxaan rabnaa keliya inaanu ishaarno oon ku farfiiqno kelida ayaan rabnaa waxaan rabaa inaan uga baxo intaas aan u tago islaamku waxaa weeyaan diin cadaalada weeyaan waa diin musaawaad oo dadka simaysa in badan buuna ilaahay kaga sheekeeyey ina allaha yaأmuru biاlcadli wاlإxsaani waإiitaaءi di اlqurba wayanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagyi yacidukum lacalakum tadakaruun aayaddaas inta badan waxaad ka maqashaan dadka khutabada ah aayaddaas way yidhaahaan aayaddu eh, yacani saddex amarna wayna amraysaa oo in cadaalad la sameeyo ixsaan la sameeyo dadka wanaag aad u samayso cadaaladdu waxa weye xaqiisa inaad siiso ixsaankuna waxaa weeye waa wuxuusan lahayn inaad siiso wa iitaa'i dilqurba iyo qaraabada in la xidhiidhiyo oo wax la siiyo dadka muslimiinta oo dhan baa qaraabo isu ah وينهى عن alfaxshaa'i والمنكر والبغي aayaddaasi markii la dabaqay dowladdii la odhan jiray umawiyiinta waa tii nimankii calawiyiinta ay la diri jirtay markaasee qof kastaba ay caayi jireen moogta aad bay u jiidanayeen oo iga soo hor jeedeen marka khudbada markuu imaamku uu koro lacana allaahu alqusayra albutaym buu odhan jiray caliy ibn abi aalib buu ku wada radia allahu tacaala canhu alaslac ka gaaban ee caloosha weyn ee bidaarta leh allaha lacnay bay odhan jireen umar cumar bin cabdilcaziiz markuu yimid yuu ku bedelay aayaddan qur-aanka oo yihi ina allaha yaamuru bilcadli wاlإxsaani waإiitaaءi di اlqurba xataa ninka haddaad xanaaqsan tahay walaa yajrimanakum shana'aanu qowmi calى an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa yani daa'iman cadaaladda waa muhiim bay tahay nidaamka ay u dhaqmi jireen oo dhan islaamku wuu kala saaray oo wuu hagaajiyey iyagu waxay samayn jireen islaamka hortiisa dumarka oo kale waxba lama dhaxalsiin jirin iyakaa dhaxalaha ilmahoo kale oo yarka kale waxba lama dhaxal siin jirin isaga baa dhaxalaha waa kuu odhan jiray ninkii kayfa aqramu man laa akal walaa sharab walaa shariba walaa nataqa fa milu dalika yutal buu yidhi mid nabiga u yimi sala allah alay slam wiil yar laba dumar oo isdagaalamay oo midii kale intay caloosha ku dhufatay uur bay lahayd ilmihii soo dhacay yuu nabigu sala allah alay slam yidhi diyaa laga bixinayaa mid reerkii u hadlayay oo kaaba qabiil ahaa baa wuxuu uhi kayfa aqramu man laa akala walaa sharib walaa nataqa walaa istahal familu dalika yutal ina dalika akhulkaahin buu yidhi nabigu sal alla alay slam sajciga si ula yimid wuxuu seen u magdhabayaa ilma aan waxba cunin oo waxba cambin oo aan hadlin kaasoo kale oon aan dhawaaqin xitaa markuu soo dhacaayey waa la hadur baa laga dhigaya waxba lagama soo qaadeen bal waxaa weeyaan qabaa'ilka iyo wixii lamida ah iyo mujtamacaadka kuwii xoogga badan laguma dabaqi jirin diinta islaamka kuwa kalena waa lagu dabaqi jiray waqtigii nabiga sala allahu alay slam baa waxaa dhacday gabadh baa wax xadday waxay ka dhalatay qola la yidhaha ree bani makhzuum waa laandheeraha kuwaan idhaha kale inaka yaa ka dhalatay kadibna ina qurayshan nabigu sal ly slam xadidka sui nogu so array ahamathum sha'nu lmakhzuumiya gabadhii makhzuumiyada ahayd de wayna ogaayeen sharciga gabadhu haddii ay sharciga ilaahay inuu simay oo gacanta laga jaraayo hadday wax hado oo nisaabkii iyo wixii lamida laga helo marka aad bay ula murgeen maxay dhahaen see gacanta gabadhaa looga goyn karaa markaasaa waxay dhahaen man yukallimu rasuula allahi sala allahu alay wasalam nabiga ayaa la hadli karaba markaas waxaan waman yajtariu calayhi ilaa usaamata bnu zayd xibu rasuuli llahi sal ly slam wa bnu xibi yaaba ku dhiiran karaba usaamo oo nabiga sala allah alay slam isaga uu jeclaa aabihiina uu jeclaa maahan usaamo ayay la hadleen kadibna nabiga sala allah alay slam buu u ergeeyey nabigu sal ly slam wuxu uhi ya usaama atashfacu xaddan min xuduud war usaama ma ka ergeynaysaa xad xuduudda ilaahay ka a oo welibana qaadiga gaadhay mar nabiga sal l slam waqtiga waqtigaa qaadi ahaa xuduuddu marka laga ergeyn karaayo waa markayna qaadigu ayna gaadhin iyo maxkamadda ayna gaadhin oo la oran kara iska cafiyey iyo wixii lamid mar hadday halkaa gaadho waa qaadigu wuxuu ku xukumo nabigu sala alla alay markii dambe ayuu khudbo jeediyey masaajidka markaasaa wuxuu khudbadii waxaa ka mid ah inuu yidhi waymullah لو أن فاطمة بنت محمد سرقت بنت محمد سرقت لقطعت يدها سوء ضدك بأقوسي وحوري إلهي بان كدارتي هدي فاطمة وإن محمد أبا هدي وحد لها جعلنا كشر الله متكلات كإرجين إنسان وأكون النبي صلى الله عليه وسلم لها وإلهي جاهلي وحي اسكو حكومة جرتين هو إذن كتكسيي وحاكلوا إذن كتكسيي وفخرها برجال ragna waa idinka tagsiiyey oo aad ku faani jirteen kuntum taftakhiruun ya dadkao dhani waxaa weeye aabbahood waa aadam aadamna turaab baa laga abuuray layakuununna haddii ay ka deegtoomi waayaan bu uhi arrinkaas nabigu sal l slam layakuununna ahwana cala allahi min aljucl aladi yudahdihu اlkhara fii anfihi haddaad warkaa iska joojin weydaan faantanka iyo iskala sarraysiintiisa iyo wixii lamidka waxaad noqonaysaan xaar walwaal sanka ku eriyaya xaar oo kale kaasaad ilaahay agtiisa kaga qiimo daraadnaysaan yuu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam nuqdada labaad ee aan rabno inaan uga baxno waxaa weeyaan dadka waxyaabaha itixaamka lagaga qaado waxaa ugu xun in hidaayadaadii iyo hanuunkaagii itixaam lagaga qaado waad ogtiin waddamadeenna waad og tihiin odayaashii hore wey laga yaaba inay aad inaga warhayaanba waa lagu soo duulay isticmaar baa ku soo duulay dad aan muslimiin ahayn baa ku soo duulay waxba waa laga qaadi waayey dhinac kalea loo dhigayo albaabadii baa loo furay dibadda yaa loo furay markii hore waddankaa qabsashi iyo barnaamij kale ahayde hadda waxaa la u itixaamay markaa hidaayada nafteedii hanuunka naftiisii baa itixaam la iskaga qaaday dad badan baa marka ilaahay wuxuu kala laabtay hanuunkii waayo waxaan weynayn qofku markuu weyneeyo markuu iib geeyo ulaa'ika aladiina ishtarow اdalaalata biاlhuda famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin baadinimay soo iibsadeen hanuunkii bayna ku soo iibsadeen markaa ganacsigaasi marna ma ma tarmaayo la isma weydiinin hijrada ama waddamada loo aadaya ikhtiraabku wuxuu yahay la isma weydiinin sharci ahaan culimmaduna waxay ka soo reebeen wakhtiyaal uun oo qofku hadduu dhakhtar u tegayo ama ganacsi uu tegayo ama dacwo uu tegayo iyo waxyaa lamid ay ka soo reebeen la isma weydiinin haddaan meesha aado la isma weydiinin soo ma fiicnayn dadkii la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara mayna fiicnayn inaan ilmaha badbaadsanno oo aanba aqalla aan sahamiyo ilaan reeraha waa loo sahmin jiray ciyaalkii iyo dadkii baa la sii qaaday waxaa lala kulmay marka waxaa lala kulmay gaalnimadii oo sidii ah waxaa loo loo tegey dad aan islaam ahayn oo axkaamtoodii o dhan kugu dabaqaya yaa loo tegay ilmihii kaa qaadanaya kaa awood badan yaa loo tegay waxaa loo tegay biia kula dadkii la diriraysa biia dadkii la diriraysa yaa loo tegay oo waxaa weye meesha lagu nool yahay iyo barafka iyo wixii la midkaa ah tiro male inta ay ilmahoodii dileen ama ilmihii dishay tiro male inta islaamkii ka shakiday tiro male inta la qaatay tiro male inta waxaa weeyaan eh, xaaladda ay ku jiraan iyo jirooyinka ugu daran ee waddamadaas ka jira waxaa weeyaan waxaa la yidhahdaa tibu nafsiga waxan ay u sameeyaan oo maxaa la yidhahaa caafimaadka ku saabsanaya qofka stress bay yidhahaan xaggaas ku dhaca qofka oo uu isla hadlayo oon qofku laba qisaan taasoo kale idinka sheegaya kuma dheeraanaye nin baa masaajidku tukan jiray markaasaa ninkii suu jooga qofku isla hadlayaa un jawiga lagu nool yahay wixii la soo aaday oo la waayey ya idinkaa ka nolol fiican aad iyo aad gaalnimadii kuu qulqulaysa ilmihoo la wada qaatay ilaahay dadku u naxariistay maahane kadib masaajkiibuu ka go-ay muddo markuu ku xidhnaa muddo markuu ka sii maqnaabay kuwa dhallinyaro ah adu waa lala hadlayoo waxba wuu ka dhegaysan waayay dadkii oo kuwa dhallinyaro ayaa waxay ugu tageen meel maqaaxiya uu fadhiisan jiray markaasaa waxay idhaaheen wiilkii kuwii u tagay baa aniga iga warramaya markaan u tagnay baan la hadalay buu hi masaajidka inuu kusoo laabto oo dadkii uu soo dhex qofku inuu albaabku isku soo xidhaa badan markaan la hadalay la hadalay wuxuu yidhi bu ninkii fiif buu yidhi buuhi sidii sanka isoo wax ka soo bixinaya markaasaa saa intuu gacantii usoo qaaday bu wuxuu ihi bu daksi saddex sano hortoodii galay sanka iga galay yaa hadda iga iga soo dhacay buuhi saddex sano hortood daksi i galay yaa hadda iga soo dhacay buuhi markaa ay ahayna waa ku seesseeseena ninkii intay dajin lahaayeen yaa waxay dhaheen tayib oo saddex sano hadduu baalku meesha ku jiray maskaxda aarmu dhal badan kaga soo tagay meesha oo ciyaal badan meeshaa kaga soo tegey markaasaa wuxu uhi waa suurtagal inuu ciyaal badan meeshaa kaga soo tagay ku kale suu masaajidka ugu xidhnaa ka tegey gurigiisibuu isku soo xidhay waa badan tahay hadda arrinkaasi arrin yar mahan qolyahan khuruujka ah khayr allahas iyo dacdaal badan waddamada ku sameeyay yaa u tegey gurigii intii loo sheegay bay dadkuna tuulay ku xidhan yihiin yaa u tageen markaasay la hadleen la hadleen waxay dhahaen masaajidka inuu yimaado dadka inuu soo dhex waa jirro aad u badan waxaasi markaasaa wuxuu yidhi bisadaas ay cunaysaa markaasaa waxay dhahdeen war annakaa kuu ogo bisadu kuma cunaysee inakan marka in badan la hadleen buu uhi okay anigu waan fahmay waad iga dhaadhiciseen inaynan cunaynin iyada ma ka dhaadhiciseen ma tidhaaheen hebel ha cunin ma u sharaxdeen iyada nafteeda oo ma tidhaaheen war hebel ha cunin yacni waa waxaas hadda ma ahan qof qof ma ahan aad iyo aad bay u fara badan yihiin sidaa darteed dadkii saddex qaybood yaa loo qaybsamay qayb waxaa weeye diintoodii bay si fiican ugu dhegeen markay waxaa arkeen waxay ka tageen ama ha ahaadeen dumar ama rag ha ahaadeen waxayna ka tageen ciyaartii iyo diintii taqliidiga la isaga haystay wax badan bay ka tageen aad iyo aad baad u qiimo badan oo ay ka dhab tahay weeyaan dadkaasna waxaa ugu badan dadka soomaalida ah tusaale ayayna ummadoo dhan u yihiin waana dadka xitaa marka la sheego diin ka bixidda ugu yar weeyaan anigoo u sii socda mar denmark u sii socda yaa waxaan aqriyey jariidaan aqriyey jaraa yaan aqriyey waxay yidhaheen sanadka dadka diinta ka baxday saddex qoys baa ugu badan bay yidhaheen kurdiyiinta iyo eraaniyiinta iyo afghaniyiinta alxamdu lilahi rabb alcaalamiin inay soomaalida soo gelinin laakiin dee dhinac kale alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ma aho waa muslimiinti weeyaan mararka qaarkeed soomaalidu masaajidda ay geeyeen iyo xijaabka ay geeyeen waa wax hadda iska caam noqday gabdhaha halkaa ku xijaaban waa gabdha aad iyo aad u dadaalaya waxaan aragnay dad la dagaalamaya dumarkoodi oon soomaali ahayn oo leh kula dagaalamaya oo le siday soomaalidu xijaabka u qaataan oo kale ma xijaabka u qaadatid adba muslim baa tahay islaamku ma nooleen reer galbeedka soomaalidu intayna tegin horta taas waxaa weeye waxaa qiraya boqolaal baa qiraya laba nin oon is ogeyn oo suudaaniyiina oo mid walbaba meel aan isku aragnay iyo nin ciraaqi oon is ogeyn waxay dhaheen alxamdu lilahi rabbialcaalamiin hadday waddankiinni burburay waa nicmay hayd bay dhaheen ilaahay wuxuuba idinku tala galayba inaad dadkan islaamisaan yaa laydinku talagalayba aslan markay arkeen dadaalka iyo juhdiga ay soomaalidu bixinayso waxaasna waxaa weeyaan mid waxaa jira soomaaligu iska leeyahay waxaa la yidhaha cizatu nafs yacni waa sharaf buu sheegtaa xaggaa markuu joogo aad iyo aad u badan waa la gaadhaan malaynayaa sheekh axmed wuu ishaarayaa haddii la gaadho waan joojinaya ii sheeg mid waa taas weeyaan jazaak allah khayr shan daqiiqa ugu filan insha allahu tacaala marka dadkaasi waa dad u baahan in muxaadarooyin laga jeediyo dadna waxa weeyaan waa dad intay diinta islaamka iskaga baxeen welibana waxay qaateen kiristaankay qaateen oo soomaaliya ah maalin dhoweytay oo afar bilood ka hor tuulada aan ka soo baxayay magaalo waxaa la ii sheegay laba boqol oo soomaaliyeed oo sida tabliiqa oo yurub oo dhan iska soo shaq iska soo urursaday oo sida tabliiqa u shaqaynaysa oo basas lagu wado oo la waardeynayo inay magaalada yimaadeen waan joogay magaalada markay yimaadeen ilaa kontomeeyaa soo gashay maadaama magaaladu ay yarayd maqaaxyaha iyo meelaha dukaamada ayay kasoo bila waxay wataan buugaag bay wataan kutub ay ku qoran tahay welibana urur baan nahay leeyihin waxaa darnayd marka ay kelimadda ay ka hadlayeen waxaa ugu ugu yarta saddex iyo toban jirka waxaa ugu weyn odayga islaanta lixdan jirka ayaa ugu weyn mid baa waxay tihi salaadda anoo tukanaya diintan kiristaanku inay sax tahay waxaan ku gartay salaad anoo tukanaya maxaan bay tihi ilaahayow diinta saxda ay waafaji sidaa darteed way hadlaysaa waxbaa ila hadlay dhegta wax iigu sheega waxay tihi bay tihi halkan masaajidka ma jirta diinta saxda ee kiristaan kaniisadda aad kaniisaddan aaday bay tihi maalinkaas ayaan wanaag helay bay ku leedahay subxaana allah markaasaa mid soomaaliya baa wuxuu ku yidhi wixii dhegta wax kugu sheegay armu shaydaan ahaa miyaad hubsatay kaasi shaydaanunbu ahaa buuhi waa iska caadi taasi waxaa kale oo caadi noqotay oo aan sheeko lahayn iyo shaahid aan lahayn dadka laadiiniyiinta ah oo diinba aan aaminsanayn waayo ummaddii waxaa loo sharxaa inay islayntan badan eed islaynaysaaan iyo waxaanba waxaad aaminsantihiin inay sababku ay tahay sidaa darteed waxay ku leeyihiin annaku beryahee aanu waxyaabaha aaminsanin ilaah baa jiri iyo wixii lamidka ah waan islayn jirnay aad baan isu dagaalami jirnay dhib badan baa jiray marka waxan baa idiin keenaysa yidhaheen waana gaajaysnaan jirnay markaa waxyaabahan iskaga taga dhallinyarada marka waxaa ku badan oo mar kastaba ay nagala doodayaan oo aan cadad iyo xisaab lahayn aan cadad iyo xisaab lahayn in ay waxoo dhan ba ka shakisan yihiin oo ay leeyihin wixuga waxba kama jiraan taasaa aad u badan oo cadadka kiristaanka noqday maana kuwaasaa aad u sii badan dadkii laadiiniyiin in laga dhigo waduul wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakunuuna sawaa'a kamaa kafarudu waxaa weeye iimaan la'aani horta qof aan waxba caabudin ma jiraan afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah qofku hadduu yidhaah waxba ma caabuda hawadiisu caabudayaa waana sida ugu badan reer galbeedku sida yihiin waxay naftiisu jeceshahay buu caabudayaa marka kuwaas ayaa aad iyo aad u badan jiilyaalka soo koraya ee saacidiinta aad iyo aad u badan inta masaajidda ku xidhan ee wanaagsan ma ahaana kuwaasina aad bay ugu badan yihiin markaa saddexdaa qayboodba way jirtaa oo qayb hanuunsan iyo laba baadiyooday oo si khalada ah u baadiyooday tusaalayaalkuna aad iyo aad bay u badan yihiin waxaan kusoo gebagabaynaynaa nin baa wuxuu igu yimid ninkaasi kurdi buu ahaa masaajidku igu yimid anoo fadhiya markaa waan sheekaysanay markaa dad kale muusan joogin waxaan idhi ka warran jaaliyadda say tahay jaaliyaddu way fiican tahay buu idhi laakiin annaka dhib waxaa nagu ah buu nin la yidhaha mulla karikaar oo waddamadaas jiraa jiro aad loo dhibo oo muslima marka waxaa dhibna nagu abuuri buuhi keliya kaa naga wadaadka noqda un baa naga duwan buuhi o wuxuu yidhi garh unbuu la baxayaa buuhi oo surwaalka unbuu gaabsan buuhi ama wuxuu gaabsanaya buuhi qamiiska unbuu gaabsanayaayo koofiyad buu xidhanayaa buuhi oo diin unbuu ka hadlayaa buuhi o maba oga buuhi meeshan inay tahay norway markaasaa oo oh, waxa aad ka hadlaysahay waa diintii waxa aad ka hadlaysahay waa diintii weeyaan waxaan idhi markaa dhegayso markaad isdhiibaysay norway iska dhiibaysay miyaadan diinta islaamka sheeganin waan sheegtay buuhi ma aragtay baan idhi mid siikha niman hunuuda oo buudiyiinta soo horreeyay budhiyiinta meesha jooga waxaa weeye waxay duubtaan madaxay duubtaan tima uga buuxa waad aragteen waa aad baa u taqaanaan timo weyn bay hoos uga buuxa garkana way dheeraystaan way daystaan tagsida iyakoo wada ayo dhaqankooda waxay ku qasbeen wadamada inay saa u labisnaadaan waxaa idhi buudiga siikha madaxa duubani ee ku qasbay waddamadan inuu sidaa u labisnaado muxuu difaacayaa ma xaq buu difaacayaa mise baatil ma dhaqankiisi buu difaacayaa mise wax kale dhaqankiisi buu difaacayaa bui baatilna wuu difaacayaa adiga maxaa kuu diiday baan idhi markaa diintaada maadaama markaas dhiibtay markaad leedahay wadaadka un baad naga khariban ma ahana intanada kale waan fiicanna garhkuu la baxay surwaalka waa gaabiyey hawsha aad ka hadlayso ya cumaamad buu qaadanaya dadkii buu ka duwan yihi u yidhi maxaa kuu diiday baan idhi dadka adigu dhaqankaaga waa lagu ogol yahay iyo diintaada inaad adugu dadka ka dhaadhiciso maxaa kuu diiday tusaalayaalku aad iyo aad bay u badan yihiin in sha allahu tacaala intaas ayaan ku joojinaynaa mana ahaan dad inaan ceebaynaya laakiin waaqica yaalla ayaan ka warramayey eetusaalayaalka markii loo tagana aad iyo aad bay u badan yihiin ilaahay waxaan ka baryayaa inuu noo soo hanuuniyo inta baadihooday ilaahay waxaan ka baryaynaa inta hanuunsana diinta islaamka soo galay inuu ku sugo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xaqa tuso naguna dilo naguna nooleeyo ilmaha iyo ubadkana dhammaan uu noo wada ilaaliyo wasala allahu calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbii ajmaciin yaryarkay kaxaysteen markii yoom cad laga qaaday yulqanka iyo waa taa hadeer yoonku baxayaaye kunta eel oo fog bay wada ka hayaane waa kaa yururuci gabadayeyda loo wadhaye allah u yasiro xaaladuhu waa wax soo yo